bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala alfasl الsaadisu masaadiru ma zaada calى اthulaathi hadda waxaan ka soo baxnay masaadirtii ficilka thulaathiga u lahay mideedii qiyaasta ahayd iyo midii shaadka ahaydba marka inta wuxuu ka hadlayaa masaadiru ma afcaal masaadirteeda ou maa ficil zaada cala thulaathi ficil kastoo thulaathi ka badan masaadirta ou leeyahay qiyaaskeeda ishaadkeeda ka hadlaya masaadiru maa zaada cala thulaathi taأtii kuluhaa calaa awsaanin qiyaasiya lafdigaas kuliga a fiihi nadar liannahu bacda waxaa noo imaan doono oo aan qiyaasi ahayn laakiin mucdamuhaa haddii la dhihi laha ayaa ka fiican saas inaan ku saxno yay ku wanaagsan tahay ayib nuqtada hore marka waxa weeyaan ilaa maa nadara ama ilaa maa nadara sax istinahaas yaa ansixinaya liannaha fi afcaali macluuma waxaa weeyaan كوبا لا يتعذر ضبطها إن dabطuhaa in la kooba aysan cudurtoomeynin wa hiya marka alأwalu qawaacida lagu siinaya kulu ficli khumaasiyin ficil kastoo khumaasi ah ficilkaasoo ubtudi ubtudia ah lagu bilowday bihamzati waslin lagu bilowday aw sudaasiyin walaa yakuunu ma noqdo ilaa mabdu'an biha ficil kastoo khumaasi o hamzatulwasli marka waxaan ogaanay ficilka khumaasiga qaarkiisna hamzatu wasliga lagu bilowdaa sida inطalaqa iyo wixii lamide eh qaarna waxa weeyaan ta iyo wixii lama tafaacala iyo tafacala oo kala ka mid ah marka khumaasiga waxaa shardiga inuu hamsatulwasli ugu bilowdo sudaasi laakiin ficil eh ma jiro ilaa hamsatulwasli uuba ka wada bilowda fa masdaruhu calaa wasni maadiihi bal fiiriya yani suhuuladaas haddaad rabtid ficil khumaasi hamsatulwasli ku bilowday iyo ficil sudaasi a ah masdarkiisa dhammaantiis maadiga unbuu ku wasan yahay ficilka maadi waa wasankiisa laakiin bikasri thaalithihi xarafka saddexaad oo lahoos dhigo iyo wa siyaadati alifin alif oo lagu daro qabla aakhirihi naxu inalaqa inilaaqan fiiri inalaqadaas yaa masdarkeeda waxau noqday inilaaqan inalaqa inilaaqan isku wasan waa ilaa laba shay unbaa laga bedelay xarafka saddexaad oo ta'da meeshuu ficilka maadi ka kor dhignaa yaad masdarka ka hoos dhigaysaa laakiin bikasri thaalithihi kaa weyaan waxaa dheeraad e eh, meeshii indalaqa laamta iqaafka isku xigeen ficilka maadi alifaad dhex dhigaysaa indilaaqan khalaas waaba masdarki saasaadbu ku heshay waqshacara iqshicraaran waxranjama ixrinjaaman iqshacara waa geliliyooday exranjama waa aruursaday wax badan in soo martay wastakhraj istikraajan ayb inطalaqa inطilaaqan waa ficilkii oo maxaan ku irahdaa khumaasi ah midkan shacara laga bilaabo ilaa maa bacdigeedana waa sudaasi amhiladeeda badan fa in kaana aakhiru اficli markaan ficilka aakhirkiis hadduu yahay mudqaman mid la isku shiday fuka idqaamuhu masdarka markii la gaaro ficilka maadi asoo mushadad ah yaa laakiin masdarka la kala furinay naxw irtadda irtada waa iftacala waa wasan khumaasi ah marka irtadda waa ficilkii markii masdarkiisa la rabo fiiri irtidaadan kii hore qaacidadiisa loo raacay horta thaalidka waa lahoos dhigay irtada tadii kor dhigeed maadiga masderkii waa lahoos dhigay irti a layiri ayib daalkii ficilka maadi labadii daalo isku shidnaay waa la kala furay markii la kala furay baa alif la dhexdhiga aliftii dheeraadka adoo niri wa ziyaadati alifin qabla aakhirihi aniri irtidaadan hadda fiiri indilaaqan isku wasan waay marka masdarka waxawaa ashyaada lagu ogaado shayga usuulnimadiisa waqshcara ikshicraaran ikshacra ra-deedii oo la kala furay oo alif la kala dhigay wa in kaana qabla اlmudqami alifun haduu yahay xarafka shidan oo isku labada xaraf oo isku shidan oo ugu dambeeya hadduu alif ka dambeeya ou ka horeeyo qulibat aliftaas waxaa loo bedelaa ya-an naxwu ixmara ixmara iyo wixii lamid ah, ixmiraaran hadda fiiri ixmara markii ficilkii maadi ay tahay ixmi aa laleeyahay horta miimtii oo thaalidka ahayd waa ilan masdarka wuxuu kaga duwan yahay ficilkaa kamid ah bikasri thaalithihi thaalidkii miimto ixmara kor dhignay markii lahoos dhigo aliftii ixmara eh, maya eh, maxaan ku irahdaa allahuma sali calaa muxamed wa in kaana qabla almudgami alifun qulibad yaan ixmaara waa markaas ixmaara alifta ficilkan aan rabno ixmaara ixmiraaran waay fiiri markaan ixmaara ficilkii oo sudaasi ah markii miimtii la hoos dhigo aliftii ka dambeysay yaa ay isku bedeshay ixmii a la yiri labadii raaco isku shidnayne waa la kala furay aliftii dheeraadka la dhex dhigay ixmiraaran saas waa ixmaara ixmiraaran ayib wa in kaana masdaran haddii uu yahay marka ficilkii sudaasig ahay oo dhan iyo ficilkii khumaasigu hamsatulwasl lagu bilowday masdarka waxaa uu qiyaas ah ficilka maadi laba shay un lagu dara keli ah in thaalidkana lahoos dhigo alif dheeraad in qabla aakhir kala dhiga intaas keli ah waxshaad e maba lahabo markaas wa in kaana masdaran lifcaw calaa hadduu yahay ifcaw calaa waxa weeyaan oo ziyaada oo saddex ficil thulaathi ah oo saddex lagu ziyaaday hadduu yahay qulibat waauhu yaaan lisukuunihaa waaw dibaa reebantay ithra kasrin naxw iqdowdana fiiri iqdowdana waa ficil maadi markii la rabo in laga keeno masdarkii ikhdow daalkii ikhdow dana kor dhignaay waa in la hoos dhiga ikdi ala yidhi lianna waxaan soo niri laakiin bikasri thaalithihi markii daalkii hore la hoos dhigay waaw baa ka dambaysa waaw kasra kama hormari kartee daruuratan waawdia waxaa loo bedelayaa ikdidaanan ala yidhi marka waxaas hadda dhamaa shaad ma aha waa shay isbedel yimiday licila sarfiya ku yimiday laakiin wasankan wax shaad lama dhahaya waxa weeyaan tagayuraadka hadda aan soo sheegno o dhan waa tagayuraad lidaruura oo sarfiya ah wamaa kaana min hadihi alafcaali afcaashan wixii kamid ah ficilkii khumaasiga ahaa oo hamsatulwasl lagu bilawday sudaasi oo dhan muctala aakhiri hadou noqdo aakhirka midka ka jira naaqiska la dhihi jiray yakuunu wuxuu noqonaa biqalbi aakhiri hamsatana loo badalayaa naxw iqtadaa iqtidaaan wastawlaa istiilaaan fiiri markan iqtadaa waa ficilkii maadi iftacala ah iqtidaaan haddii qaacidada u raacno xarafka thaalidka horta iqtadaa alifka xarafka thaalidka hoos dhig waa ta'di ta'di markii la hoos dhigo daalki way qaadan kartaa ayb daalki waa marka iqtidaa aliftan hamsada ka horeyso waa aliftii lagu ziyaadinayo waa ziyaadati alifin qabla aakhirihi ayib markaa kadib baa waxaa timiday aliftii iqtidaa ugu dambeysa hamse loo bedelay marka cindana alifaani alifka oo ficilka uu ku jiranay oo asalkiisi ya ka soo jeedo iyo alif dheeraad ah oo liajli masdari loogu daray marka intii kale waa tamaam xarafka thaalitdka waa lahoos dhigay daalki wixii ka dambeey qabla alaakhirka ahay alifaa lagu siyaadiyey aliftii kale markan uu ficilka ku jirana hamse loo bedelay iqtidaaan saas waa wa amaa muctalu lcayni min istafcala haddii masderkii muctalcayn uu yahay istafcalana uu ka yimaado fayajiu masdaruhu masderkiisi waa imaana calaa qiyaasi masdari saxiixi midka saxiixa qiyaaskiisoo kale ku imaana ayضا laakin tasquط اlcaynu waa dhacaysaa fii masdarihi caynta masdarka caynta kaga jirto waa dhacay maxay u dhacay liiltiqaaءi saakinayni naxwu istaqaama istiqaamatan istaqaama istiqaamatan fiiri istaqaama markii la yidhah asalkeeda istaqwama ay ahayd istaqwama marka xarafkaas waawda ah waa xaraf cilo xaraka haysta maa qabligiisna xaraf saxiix uu yahay waawdi waxaa loo bedelay eh, fatxadeedii qaafti inqalabat ilwaawi alifan istaqaama saasay u timid ficilka maadi masderkii maxuu noqonaa markaan istiqwaaman ay ahayd asalkeedii istiqwaaman istifcaalan ayib ayadoo istiqwaaman maxaa ku yimiday xarafkan hamsat wasli waa hoos dhigan tahay kow xarafka thaalithka waa hoos dhigan yahay labo istiqwaaman marka waxa weeyaan ficilkii oo macnaha qaamo ahay aliftii ku jirinayd oo waaw loo bedelay iyo aliftan oo maa qabla almiim alakhiir lagu ziyaadiyo liajli masar loogu ziyaadiyo labadaas waay istiqwaaman markay noqoto waawdi fadxadeedii qaafta ka horeysaa la siinaya liannahu xaraf saxiixa oo oo saakin a ah lama ogolo xaraf muctal inuu xaraka haysto qaafkii marka waa kor dhigmay qaafkii hadduu kor dhigmo waawdi tilqaa'iyan alifay isu bedeshay marka waawdaas oo horo oo alif isku bedelay waa caynulficli liannahu ficilka qawama uu ka yimid marka waxaa kulmay aliftii waawdii oo alif loo rogay iyo alif kaloo masdarkan oo wata laba alifaa kulmeen markaasaa waxaa la leeyahay waxaa la goynaa ficilka waawduu ku jiranay oo hore oo alifta hore ay matalaysaa la goynaa aliftan ziyaadada ah la baaqiyeela qolaa qabto cagsigeena qolaa qabto markii saas noqotay istiqaama istiqaaman ay noqotay markaasaa layihi ficilkan dhaawaca uu gaaray oo ayntiisii oo waawda aheedoo alif loo bedel laga gooyo ta ha loogu bedelo lagu kabo marka ta'dan istiqaamatan saasay ku timida wastaqama istiqaamatan wastacid isticaadatan yaa laleeyahay wastacaana isticaanatan walaslu istiqwaaman waa tacliilkeeda waa la garanaya ayib marka taas hadda fiiri istaqaama istiqaamatan shaad lama dhahay waa masdar oo qiyaasi ah laakiin waxa ku yimid oo xadafka ah waa licila sarfiya tacwiidaana laga siiyey intaasaa laleeyahy wa rubamaa yaأtii masdaru istafcala istafcala ficilkaas masdarkiisa inuu yimaado la arka almuctali jiranay calaa wasni saxiixihi inuu ku yimaado oo aanba waxba sidii istiqaamatan oo labada alif mid loo gooyey inaan waxba laga goynin naxو istaxwada اstixwaada fiir اstiqwaama waxay ahayd in la yihahdo istixwaadan waawda xarakadeeda in xada loo bedelo oo waawdaas alif loo bedelo oo labadii alif markay kulmaan mida hore la gooyo oo istixaadan ay noqoto ta loo bedelo istixaadatan saasaa la rabay inay noqoto markaasaa layihi iclaalkaa laga dhaafo leesh liannahu masdarkan tabacun lificlihi maadaama ficilkii istaxwada aan ciladii la gelinin fiiri istaxwada waxay ahayd in waawda xarakada laga qaado oo xada la saaro waawdan alif loo bedelo istixaada layidhah sidii istiqaama oo kale ay noqoto ma noqonin oo liannahu isticmaal luga alcarabiya bikaba istixaada wax layidhah ma jirto marka kelimada haddii la cileeyo hadday macno beelayso ama kelimo kale ay macnaheedi ku darsoomayso cilada waa laga daayinaya tan saasaa looga dhaafay markaasaan iri licadami iclaali اlficli w amaa in facala aw iftacala in facala iftacala waa laba ficil oo khumaasi ah oo mid kasta hamsatulwasl lagu bilawd labadanaaba qiyaasi ka ah almabdu'aani bihamsati اlwasli famasdaru muctali lcayni minhumaa hadday saxiix yihiin waataan ku bilaabanay waa fasalka alawalu aan soo nari hadday labadan caynta ka jiranaadaan xarafka thaalidka ah ficilka markii ziyaadada laga waxa weeyaan hamsada koobaad iyo nuunta waa dheeraad marka caynta fadna waa faaulficli cayntaasna waxa weyaan waa waa waa waa xarafkii wasadkaah yaأtii calىa wasni صaxiixihimaa min gayri xadfin walaa ziyaadati alifin naxwu inqaada inqiyaada wاctaada اctiyaada fiiri hadda inqaada a lagu yiri inqaada markii lagu yiri asalkeeda inqawada yuu ahay taxaraka xarfu lcilati wanfatax maa qablo fasaara ficlu inqaada masdarkiisi fiiri markaan masdarkiisi fiiri inqaada yuu ahaa masdarkii in dhee horto habsadii hoos dhig xarafka thaalidka ane hoos dhig oo qaafki ah dayib markii xarafka thaalidka la hoos dhigo aliftii ka dambaysay yaa waxaa loo bedelayaa ya yaadi markii loo bedelo yaa waxaa weeyaan iyo alif kaloo dheeraad aho masderka ou watay maa qabla alaakhirka la keena inqiyaadan walaa ziyaada min gayri xadfin in la yidhahday ku fiican tahay ziyaadadii weli waa socotaa liannahu inqaada ficilkaas eh, maxaan ku iraahdaa ficilka u wato macnaha eh, alifta ficilka ku jirto waa mida ya-da loo bedelay midan kale oo daalka ka horeysana waa alifkii masdarka u watay marka inan yidhaahdo calaa wasni saxiixi maa min hayri xadfin in la yidhahdo min hayri xadfin ziyaadadii waa jirta ayib markaasaan waxaan idhiyay wa jamiicu maa awaluhu hamsatu waslin wixii awalka hamsatu wasli uu ka yaalo dhan laa yajiu masdaruhu ma yimaado calaa gayri maa dukira macnaha kulligeed wada qiyaas waay tan isbedelka ay ku timidna licili sarfiya waay ila lafcala lamaahine fa inahu sumica majii'uhu yaa la maqlay calaa fucaliilatin waa shaadkii ugu horeeyey oo ficil khumaasi ah oo mamduubi hamsati lwaslia ah iyo sudaasi shaadkii ka yimaada ugu horeey waay waxaa la maqlay fucaliila inuu ku yimiday ifcalalla ifcilaalan inuu ku yimaadaa la rabay ka qushacriiratin wa طuma'niinatin weeyaan fiiri iqshacara qiyaaskeedii waa tan hore soo sheegno iqshicraaran waxaa la rabay ficilkii maadi oo thaalithkiisa lahoos dhigo maa qabla aakhirkiisana alif lagu ziyaadiyo waطma'ana iطmi'naanan a laga rabay markaasa waxay ku timiday ay ku timiday fucaliilatan qushacriiratan wa طuma'niina qaala ibnu malik fi maalametihi w bilfucaliilati fcalan laqad jacaluu mustagniyan laa luzuuma facrif ilmuthala waqad jacaluu waxay ka yeeleen ifcalalla lafdigaas ifcalalla ah qad jacaluu waxay ka yeeleen mustagniyan midku deeqtooma bilfucaliilati laakiin laa luzuuman ma aha oo ma aha ifcalalla waajibnimo inuu fucaliila ku imaana mar kasta ma aha facrif ilmuthla waxa isu eg faham ee waa maxay ifcalalla qiyaas ay leedaho ifcilaalan ifcilaalan ah laakiin mara laga yaabaa inay ku timaado calaa fucaliila inay ku timaado laakiin ku imaashada ay fucaliila ku timiday calaa jihati lusuum ma ahano fa ina lahu masdaran qiyaasiyan yatawaafaqu maca mathiilaatihi saasaa loo wadaa wa madhabu siibaweyhi wuxuu leey anaha laysat masaadira maba aha lifcalalla masdar uma aha bal hiya asmaau masaadir kaiktasala ghuslan wuxuu leeyahay siibaweyhi wahwa shaykhu annuxaad wuxuu leeyahay ifcalalla wax shaade ma laha qiyaasteeda ifcilaalan waa kow waxaan markii la weydiiyo liiri iyadoo fucaliila ku timidana waan aragno waaqac jirin dhah lagama qabsan kare maxaad ugu jawaabi markaasuu ri markii ifcalalla ay fucaliila ku timaado fucaliila masder maana ismu masder waa masderi ismu masder farqiga u dhexe ismu masder waxaa weeyaan an yakuuna xuruufu lmasder aqal min xuruufi اlficli mithla iqtasala ghuslan hadda masder ma aha kaas ghuslan lianna xuruufa almasderi aqalu eesh min xuruufi اlficli fiiri hadda ficilkii oo ikhtasala waxaa ku jira hamzo waxaa ku jira ta baynamaa ghuslan kuma jirto marka ikhtasala masdarkeeda xaqiiqa ikhtisaalan wa ghuslan hadday ku timaadane waa ismu masdar tawadaca wuduuan waa ismu masdar tawaduan haddii la yirahdana waa masdar marka calaa qowli siibawey waxshaadi maba lahabo intaasaa kaga baxna athaani masdaru kuli ficlin khumaasiyin marka waxaan ka soo baxnay ficil khumaasi oo hamsaturwas lagu bilaabay iyo sudaasi oo dhan waa ka soo baxnay waxaan soo ogaanay wax oo shaad la sheegi karoon ifcala la ahayn oo laysku khilaafsan yahay shaadkiisa mooye inta kale waa qiyaas allaahuma maa dakhala fiihi tadciif aw aliclaal fa xasala tagayur bisababi dalika laa bisababi eh, ashuduud marka masdaru kuli ficlin khumaasiyin ubtudia bitaain zaa'ida ficil kasta oo khumaasi ah. asagoo hamsatul wasligu soo bilowda waa soo dhamaynay marka masdaru kuli ficlin khumaasiyin ubtudia bitaain zaa'ida calaa wasni maadiihi aydan ayib calaa wasni maadiihi maxaa isbedele bishardi an yudama raabicuhu bas intaas unbaa lagaa rabaa hadduu ficilka taa oo khumaas yahay taa u zaa'idana lagu bilowday masdarka iyo ficilka maadi isku siiqo wa allaahuma xarafka raabica ah yaa la godayaa keli ah naxu tadaxraja tadaxrujan watacalama tacaluman watakaafala wa watajahla tahajaahulan hadda fiiri tadaxraja ficilkan asalkiisi daxraja buu ahay ficil rubaaci oo mujarada taa lagu ziyaadiye awalka loogu ziyaadiy taoda zaa'ida waa ko tafaclalaad leedahay markaasaa lagu yiri masderkane ku keen isla ficilkii maadi laakiin waxaad yeeshaa xarafka raabica leh ka god hadda tadaxraja xarafka raabica waa ra'da ra'daas ficilka maadi kordhigne tadaxraja masderki god tadaxrujan bas intaas unbaa ayay kala baxda wa tacalama tacaluma inta kale waa lamid ayib ficil khumaasi ah oo taa zaa'ida lagu bilowday waa soo sheegnay wa in kaana hada alficlu muctalan laam bilyaai hadduu laamtii ya kaga jiran yahay kusira maa qabla aakhirihi meeshii maa qabla aakhirka la gudi jiray hadda waa la hoos dhigayaa badalan min adami lianlaa yakhruja sousan ugu bixin ousan u bixin ilaa maa laysa min kalaamihim carabta kalaamkeeda waxaan ka mid ahayn wa huwa kownu aakhiri lismi isimka aakhirkiisa oo ahaado yaa-an ay noqoto qablahaa dammatun ay ka horeyso marka carabi ma jirto naxw tawalaa tawaliyan wa tawaalaa tawaaliyan wa tawaanaa tawaaniyan ayb tawalaa waa tawaliyey oo macnaha meeshi madaxuu ka noqday wa tawaalaa waa xariirsaday wa tawaanaa waa soo dib dhacay waa intaa marka fiiri tawalaa ficilkan tafacala waay oo tadaxrajay hadda lamid tahay tafacala weeyaan waxay kala mid tahay waa ficil khumaasi a oo taa masiidna ay ka horeyso ayib waxay ahayd markaan xarafka thaalidka oo laamta in la godo oo la yidhah markaa tawaluyan marka haddii aan tawaluyan ogolaano waxaan ogolaanay wax carabti hadalkeedii aan kamid ahayn inaan la nimiday oo waa maxay ya eh, isim ay u dambeyso oo maa qabligiisana uu madmuum yahay tawaluyan marka muraacaatan lilugati اlcarab yaale wasanka sidiisa qiyaasa ku ahaaday meeshii damada aan midka saxiixa aan maa qabla aakhirka ama raabica waa isla mid haddaa raabic tira iyo qabla aakhir hadaa tira isku mid le maa qabla aakhirka meeshii domada ka tili kasra u badel limuraacaati lya tawaliyan wa tawaaniyan dheh washada waxaa shaad noqday oo yaraaday oo qaacidada khilaafay andhaha majiiu masdari tafacala tafacala oo haddan qismiga aan ka hadlaynaa ficil khumaasi oo taa u zaa'ida lagu bilowday inuu yimaado calaa tificaal uu ku yimaado fiili waxaa laga rabay in haalidkeeda la godo tafaculan bas ay ku timaado takarama takaruman tacalama tacaluman aan soo lahayn laakiin inay ka baxdo ficaal ku timaado bikasratayni tada lahoos dhigay fadabo fii awalihi shaad weeyaan waxaa carabta laga maqlay taxamalat ximaalan wa tamalaqat milaaqan aa lagu maqlay taxamala waa waa dul qaatay ximaalan wa tamalaqa waa isku dhadhajiyay timilaaqan shaad waay laakin waxay taxamala taxamulan wa tamalaqa tamaluqan saasaa qiyaas qiyaaskaasna waa sax laakiin kelimaadkana marka qaarkeed carabta ay ku dhawaaqday qaala bnu maaliki fi laamiyatihi waman yasil bitifcaalin tafacala wal ficaali facala faxmaduu bima facala buu iri waman yasil ninkii la xariiriy tafacala ficilkaas tafacala ah bitificaali ninkii la xariiriyo tafacala tificaal masdar uga dhigo wa facalana alficaali bilficaali la xariiriyo facmaduu bimaa facala yani wuxuu sameeyey kumahadi macnaha luqadii carabta kama bixin weeyaan laakiin macnaheedu wuxuu la yimidaa qiyaasa lagu mahadina ma ah shaad ha noqotee lam yakruj min luqati اlcarab fanaxmaduhu calى muxaafadatihi calى ma takalamuu bihi intaa keliya ayb markaasaa waxaa niriyey eh, marka walficaala facala waa noo imaan doontaa laakiin hadda waxaan u jeednaa tafacal o tificaal ku timida beytka intiisa laakiin facala oo ficaal ku timaado waa noo imaan doontaa kama shada ayda masdaru kamaa shada ayda majiiu masdari tafaacala tafaacala masdarkiisa in tafaacala masdarkeeda ku yimaado calaa ficiila waxyar waa carabta badan ama badno liannahu tafaacala waxaa laga rabay inuu masderkeeda tafaaculan ku yimaado takaafala takaafulan inuu ahaado ayaa laga rabay liannahu waa ficil khumaasiya oo taa masiida ay ku bilaabatay asoo tafaacala ah oo tafaaculan laga rabay buu ficiilaa ku yimida naxw taraamo macnaha waa isgameen waa macnaha istuuriyeeyeen rimiya ay taraamiya taraamiyan asalkeedii ficilkan taraamuyan uu ahaa waxaa miimki kasradiisii miimki damadiisi kasra loo badel liajli yaa wa ah. marka waxaa weeyaan sidii nabiga uu u yiriyey eh, man qutila fii rimiya aw cimiya bixajarin aw sawtin fa caqluhu caqlu lkhata xadiidkii camr bni shucayb yaa saas ahay ayib marka fiiri hadeertan taraamow taraamaa tafaacala waay taraamaa ficilkaas yaa rimiya oo aan tafaaculan shaqo ku lahayn markaasuu ku fasiray ay taraamiyan macnaha qiyaaskii waxay aheed taraamiyan qiyaas ah oo asalkiisana taraamuyan ay aheed tafaaculan oo la badela laakiin rimiya shaaday ku tahay qaala bnu maalikin fii laamiyatihi waqad jucila mا للثuلاثي فicila مubaalغaة و min أيضا qad yuraa badla وqad jucila waa la yeelay ou leeyay maa للثuلاثي ficil kastoo ثuلاaثi ah ficila baa loo yeelay مubaalغaةan haddii loola jeedo inay macnaha ficil takhiiru lficli ay ku tusiso ficil kastoo thulaathi ficiila baa laga keeni karaa wa min tafaacalana ficiila waa tafaacala masdarkeeda qiyaaskeeda in ficiila lagu keena laga yaabaa calaa طariiqi اlbadeli can masdarihi اlqiyaasi markaasaan ihi ay qad yaأtii inuu yimaada la arkaa masdar اlficli thulaathi ficilka thulaathiga masdarkiisa almudacafi calaa ficiila inuu ku yimaado iyo la arkaa samaacan maqal waay qiyaasan ma ah liqasdi takhiirna ugu yimaado mubaalaqadii waay لqصد اsتkثيr و المbالغة نaxو xahahu hadda fiiri xaha waa ficil ثuلaaثi a oona mudacaf ahoo macnaha shidan oo laamtiisii iyo caynta laysku shiday xathahu markaasaa layihi xithiitha ficilkan xatha haduu yahay oo facala uu ka yimiday waxaa qiyaasteed aheed inuu xathiyan ama inuu ku yimaado oo faclan inuu ku yimaaday ahayd markaasuu xihiitha ku yimid wa khasaw khisiisa xathaw xihiitha boorin unbay iska noqonaysaa laakiin aadu ugu boori waay wa qiyaasu xathan wa khasan waa wa minhu qowlu cumar radia allahu canhu fima yudkaru canhu lowla alkhilifa la adantu buuri lowla alkhilaafa meeshii laga rabay yuri lowla alkhilifa haddayna madaxnimadoo khilaafada ahayn la adantu waan aadaami lahaayoo ajirka weyn oo aadaanka ku jira ima dhaafi lahayn laakin khilaafatii wa inshiqaali biumuuri اlmuslimiina yaxaalu aw duuna dalika qaala bnu durayd wuxuu iri iclam waxaad ogaataa anahu leysa limuwaladin ama limuwalidin limuwaladin mid carabta iyo cajamka iska dhaleen ma laha an yabniya inuu dhisa ficiila ilaa maa banatu lcarabu ninka oo carabta aan asalka u ahayn inuu yidhaahdo ficiila aniga ficilkiin rabaan ka keena ma ah ilaa maa banatu lcarab wa bih walow ujiiza dalika haddii midkaa la banay oo layidhaahdo ficiilaa ficil kasta ha laga keeno lanqalaba akharu lkalaami kalaamka badigiis waa isrugi lahay falaa taltafit ha milacsanin ilaa maa jaaa wixii yimaada calaa ficiila ficil kastoo thulaathi oo masdarkiisa ficiilaha haddii lagu keeno ha qaadanin mimaa lam tasmachu aadan ka maqlin ilaa an yajiia inuu yimaado fii shicrin fasiix carabta diiwaankeeda shicir buu ah wax kaloo qoraal oy ka tagtay ma laha ayib taas marka waxay noqotay waxa weeyaan eh, ficil thulaathi ah oo qiyaasyaalkiisa hore aanu soo sheegnay hadduu facal yahayna faclun hadduu facila mutacadi yahayna faclun haddii laazim ou yahayna waa u soo wada sheegnay midan hadda waxa weeyaan waa shaad laakiin intaa lagu soo daray min ajli munaasabati tafaacala wa jaaءat kibriyaa baa timiday min takabara wa jabaruut min tajabara wa wuduu min tawadaأ wa طahuur min taطahara wa taqdima min taqadama wa طiyara min taطayara wa anaatun min taأna fahal hiya asmaaءu masaadir am masaadir shadad min tafacala maxalu baxthin waa mualifkii go-aan ma qaadanin fiiri hadda takabara masdarkeeda qiyaas takaburan tajabara tajaburan tawadaأ tawaduan wahaakada ilى aakhirihi taطahara taطahuran ayadoo saas ah oo masdarkii qiyaastina ay leedahay yay jaaءat calى gayri almasaadir اqiyaas marka waa lala isticmaala alqiyaas maca eesh maca gayri اlqiyaas marka ma waxaan leenahay takabara markii kibriyaa ka timid kibriyaadan ismu masdar miya lintiqaasi xuruufi lmasdar min xuruuf ficlihi awgeed baan u leenahay mase kibriyaa waa masdar oo min takabara ka yimid calaa wejhi shuduud ugu yimid wa labadaas qowlba culammadu waa laga soo guuriyey in lakala rajaxana baxhi dheeraad ay u baahan tahay ayib markaasaa waxaanu ihi athaalitثu qiyaasu masdari rubaaci rubaaciga masdarkiisa qiyaastiisa almujaradi marka hadda waxaan kasoo baxnay khumaasi iyo sudaasi ama hamزaة اlwasli ha lagu bilowdo ama khumaasiga taa oo zaa'ida ha lagu bilowdo kuwa qiyaaskooda intaas waa inta marka waxaan galaynaa ficilkii rubaaciga ah ayaan galaynaa haddaan sudaasi iyo khumaasi ka baxnay manطiqiyan in rubaaci lasoo galo waay qiyaasu masdari rubaaci lmujarad faclana weeyaan i wamaa ulxiqa bihi wax asiga la haleeshiyey maya qiyaasu masdari rubaaci rubaaci masdarkiis qiyaasi almujaradi waxaan u jeednaa masdar rubaaci mujarad faclalaan u jeednaaye io wamaa ulxiqa bihi wixii asiga la haleeshiyey masdarka u qiyaasa waxa weeyaan huwa faclalatun naxwu daxraja daxrajatan wزلزل زلزلة wwsws waswasة idan ficilka haduu rubaaci mujarad yahay faclala keligiisaaba ka ahay ficil rubaaci oo mujarad hal wasan uu leeyahay wa huwa faclala ayb waxau leeyahay laakiin masaadir kale maya afcaal kale oo ulxiqa oo ayada aan mujarad ahayn oo zaa'id ku jirto oo laakiin calaa wasni faclala ku timiday isku soo dardar waxay noqona kulligeedba faclala hadda waxaa weyan daxraja iyo zalzala iyo waswasa waxaa weya waa ficil rubaaci oo faclala ku yimid oo kulligiis mujarad ah wa min alamthilati fi masiid thulaathi thulaathiga midkiisa xaraf lagu ziyaadiy waxaa kamid a ah almulxaqi birubaaci mujarad rubaaciga mujaradka la haleysiye naxw bayara bayaratan wa harwala harwalatan wa jawraba jawrabatan intaas wa ayb hadda marka fiiri bayara waa faclala waa ficil rubaaci ah laakiin ficil rubaaci oo mujarad miya mase asalkiisa ficil thulaathi buu ahay oo xaraf lagu daray ficil thulaathi buu ahaa marka wuxuu kaga duwan yahay daxraja xurufteeda kulligeed asal waa tanna waxaa weeyaan faycala ya-daa ziyaada ku ah ayib waxaa loogu ziyaadina lidalaala calaa macna ma ahan laakiin litushaakila daxraja fi lwasni intaasaa lagu kasoo hadalnay walam yusmac lama maqlin carabtii eh, lagama maqlin alficlaalu lama maqlin fii shayin min almuxlaaq rubaaci ilaa qowluhum xawqala xiqaalan ay yidhaahdeen fiiri fawcala waa ficil rubaaci ah oo masiid fiihi xarf ah kulligeed waxaa inay ku timaada calaa wasni qiyaasi lmujaradi laakiin kelimadana la maqlay oo xawqala carabta ay xiqaalan tiri qaala shaacir wuxuu uri yaa qowmi qad xawqaltu aw danawtu wa sharu xiiqaali rijaali lmowtu xiiqaalkaas hadda fiiri waxay ahayd xawqala xawqalatan sidii baytara baytaratan iyo daxrajatan ay ku timaaday ahayd markaasuu la aaday xawqaladu xiiqaal la aaday oo ficaal ah waxaa laleeyahy taas shaad weeyaan ay anahaa taaratan taati cala alqiyaas wa calaa gayrihi faclalaan weli ku jirnaa yaa qowmi qad xawqaltu waan duqoobay aw danowtu waan u dhowaaday wa sharu xiiqaali rijaalini almowtu waay mar haddiibaa waad dhimatid waa kuu dhammaatay waqad shada min faclala waxaa ka shaadoobay faclala oo rubaaci ah midna haddaan soo ishaarnay mulxaqi ahee alfaclala ashaad ka noqotay bifatxi lfaai naxwa qahqara qahqara hadda qahqara waa ficil rubaaci oo mujarad ah oo la rabay inuu qahqaratan inuu ku yimaada la rabay daxraja daxrajatan markaasu wuxuu ku yimid qahqara ko hal shaad waa walfuclolaa inuu ku yimaadaa haddana yaraatay oo shaad noqotay yacni fuclula inay masdar noqoto oo faclala ay u noqoto shaadk weeyaan naxwa qarfasa qurfusa waxa weeyaan fadhi daanyeereedka ayaa la yidhaahdaa qurfusa qofka markuu dabadii salka saaro uu jilbaha kor u taago ou gacnihii jilbihii ku qabsado qurfusaa la yidhahda fiiri qarfasa qarfasatan aa laga rabay qiyaas ahaan markaasay qurfusa ku timid waa shaadkii labaad weeyaan wa qaala thacaalibi wuxuu uri wa taatii xikaayatu laswaati markii aswaad la xikaayoonayo calaa faclalatin ay ku timaadaa hadday ku timaado waaba qiyaastiiba waa markaas macnaha waxshaadka ma noqdaan naxwa kasarsarati wاlqarqarati wاlgarqarati wاlqacqacati wاlkhashkhashati fiiri hadda sarsara sarsaratan yani waxaa dabeysha markii ay meesha mara ay fiihaa sirun ilaahay uu yiri waa sawdka dabeysha ay dhalisa markii geedaha iyo guryaha ay marayso yaa sarsara la yidhahda qarqara sawdka caloosha ah markuu caloosha ay qofka ay qaalinayso biduuni iraadati minhu qarqara badnuhu qarqaratan yaa laleeyahay walqarqara waa dhuunta codkeeda markuu qofka dhimo rabo oo kale waa markii oo dee nebiga u yuqbalu towbat lcabdi maa lam yuqarqir waa markaa aan laga aqbalin nafti intii soo dhammaanta dhuunta le ay kusoo harto oy socoto walqacqaca qacqaca sayfa qacqacatan sayfka markii isku dhacayaana codkeeda la yidhah walkhashkhasha ayadana waxa weeyaan qofka mathalan markuu qabaysanaya biyaha oo gomadiisa markuu biyaha ka dhawaaqsiya khashkhasha la yidhah marka yacni waxa weeyaan afcaashan waxa weeyaan hadda waa iska faa'ida mooye waa wasankaana wada qiyaasta haddii sarsara ay ficilka u yahay sarsaratan inay ku timaado daxraj daxrajatan kulligeed qiyaas waayo wa yaأtii masdaru faclalan waa yimaada ayضa calى ficlaal weli faclalan ku jirnaa mar wuxuu ku yimid faclala shaadnimo wuxuu ku yimid fuclala midkii labaad midkii saddexaad ficlaal saddexdaas shaad bay leedahay faclala laa siyamaa in kaana mudaacafan hadduu yahay naxwu zalzala zilzaalan wa waswasa wiswaasan wاlqiyaasu huwa اlawalu wa huwa aladii dahaba ilayhi ibnu malik fi اlkhulaasa bqowlihi ficlaalu aw faclalat lifaclala wajcal maqiisa thaaniya laa awala fiiri wuxuu iri ficlaalun masdarkaas aw faclalatun masdarkaas labaad kilaahumaa lifaclalay leeyihiin laakiin ha ahaatee labadaas wajcal ka yeel thaaniyan midka labaad oo faclaladaa maqiisan ka yeel la awalsa ha ka yeelin oo faclala qiyaas uma ah ficlaal inamaa faclala qaar waxay leeyihin labadaba qiyaasay u yihiin walidaalika laamiyat lafcaal markuu joogay ma dhihin wuxuu iri labadan masdar faclala iskale midkaana qiyaasa midkaana shaad madhin wa hada mima taziid اlkhulaasatu cala laamiha markaasuu uri wahwa ay ficlaal fi gayri اlmudacafi samaaciyu bاtifaaq hadduu ficilka mudacaf ahayn inay faclale inay ficlaal ku timaado inay shaatahay layskuma diidano laakiin hadduu ficilka laga keenay uu ficil mudaacaf yahay mudaacafka maanta waxaa lagala jeedaa xarafkiioo soo noqnoqday hadda fiiri zalzala za'di baa laba joor soo noqotay laamtina laba joor waqis calaa dalika waswasa iyo wixii lamid ah cashcasha iyo waxaasoo dhan laakiin marka markuu uu xarafkii ficilkii mudaacaf yahay ficlaal qiyaas may u noqotaa masemaah waa laga murmi karaa laakiin hadday faclala saxiix tahay oo mudaacaf aysan ahayn oo saalim ay u jeedaaye inay ku timaadaa hushaadu waay naxw sarhafa sirhaafan fiiri sarhafa sirhaafan waxay sarhafatan in lagu yiraahdo ficilkan sarhafaa hadeertaan mudaacafna ma aha wa maca daalika sidii daxraja oo kale waa ficil mujarada in mishiis lagu dhaafay ahayd marka facala intaasaan uga baxnay ee waxaan dhihi lahay faclala intaasaan uga baxnay saddex bay shaad gooni u yeeshatay sidaad arkaysid oo aanan sii badnayn inta kale kulligeed waa qiyaas araabicu midka afaraad qiyaasu masdari faacala faacala masdarkeeda qiyaaskeeda huwa alficaalu waay faacala faacala ficaalay ku timaada bikasri lfaa aw mufaacala waay labadaas qiyaasay leedahay haduu wasanka rubaaci masiid bixarfin ou yahay calىa wasni faacala qaatala daaraba saahama iyo wixii lamid ah hadduu noqdo laba masdar ay leedahay alficaal iyo mufaacala naxwu qaatala qitaalan wkhaasama khisaama mukhaasamata wa khilaahumaa maqiisu cinda ibni maalik labadaba waa wada qiyaas wa qaala siibaweyhi almaqiis huwa almufaacala waay litacayunihaa gaaliban waxay macnaha waajib noqotay caynowda fii maa fiihi yaaun wixii ya ku jiranto naxwu yaasara muyaasaratan wayaamana wayaamanahu yaasara waa la fududaystay muyaasaratan wayaamanahu waa la barakaystay muyaamanatan wayamtanicu fiihi اlficaalu baa reebtoomo liistithqaali اlyaai اlmaksuura fii sadri اlkalima marka waxaa laleeyahay ibnu maalik meeshu raacay waa iska waadix siibawey waxau leeyahay labadan oo aad tiraahdeen faacalay qiyaas u yihiin ma aha labadoodee mufaacala ayaa qiyaas ah laakiin ficaal qiyaas ma ah markaasuu waxaa uu daliil ah meelo badan aanu aragnay mufaacala ay geli karto ficaal geli karin marka ducada aw imtinaacu ficaal fii maa saxa fiihi lmufaacala daliil calaa annahu laysa bimasdarin qiyaasiyin markaasuu iri yaasara oo kale hadda yaasara masdarkeeda lagama keeni karo alficaal lagama keeni karo waxay noqonaysaa yisaaran in la yidhaahdo markaasu uu leeyahay haddii liya oo hoos dhigan lagu bilowdo fii awali kalima culaysaa ku jirto marka iftiqaadu masdari alficaal fii maa yaauhu fii maa faauhu yaa fii ficli facala faacala daliilu calaa annaha laysat biqiyaasin faa'ida baanu niri qad yaatii masdaru faacala inuu yimaado calaa ficlatin bikasri faa'i niyaabatan canhumaa canhumaa waa maxay can ilficaal walmufaacala faacala qiyaaskeedu ficaalihum facala in marka meel layska dhigo lasoo niyaabo qaata ficlaa dhici karto naxو maaraahu mumaaraatan mirاءa wa miryatan maaraahu waa la murmay mumaaraatan waa mufaacalataas wa miraa'anna waa ficaalan labadii qiyaastii wa labadaas markii laga reebay haddana waxay ku timid wa merya oo ficlo ah marka tan labadii hore waa qiyaas calaa qowli bni maalik ow midka horaa qiyaas ee labadana waa calaa qowli sibwey lida qaala bnu malik fi laamiyatihi lifaacala jcal ficaala aw mufaacalata wa ficlat canhumaa qad naaba faxtumila wuxuu ri ijcal yeel ficaalan masdarkaas ficaali aw mufaacala lifaacala u yeel wa ficlatun lafdigaas oo ficla aho wasankeene qad naaba canhumaa labadoodii ficaal iyo mufaacal u naaib ka noqday faxtumila waana layska aqbalay laakiin faxtumiladaas macnaheed qiyaas waa ma ah walaakinahu samaaciyun wa qiila laysa bishaadin bal huwa smu masdarin walaysa bimasdarin qowl kala qabo ayib alkhaamisu qiyaasu masdari facala hadda waxaan ka soo baxnay faclala iyo faacala aan ka soo baxnay kii oo rubaaciga ahaa rubaacigii oo weliba maxaan ku iraahdaa mujaradkiisa iyo rubaaci masiid bixarfin labadaasaan soo baxnay rubaacigii oo kiisa wasankiisa kale qiyaasu masdari facala asaxiix ilaami waa rubaaci masiid bixarfin fii caynihi marka qiyaasu masdari facala asaxiix ilaami qiyaaskaas masdarkiisa waxaa waa atafciilu naxw calama tacliiman wa kalama takliiman khalaas kharaja takhriijan sahla tashiilan aada leedahay waa ficilkaas calama hadda waa ficil rubaaci a liannahu laamta shidan cibaara can laamayni marka labadoodii laysku daro eh, waxay noqotay marka afar xarafay noqotay marka calama tacliiman kalama takliiman kalama allahu muusa takliiman wa in kaana muctala laami haddii ficilkii facala ahay saxiix ousan ahayn ee laamta uu ka jiray naaqis noqdo fayaأti calىa wasni tafcila bixadfi yaai tafciil tacliim ya-daas lagu kordhiyay liajli wasni aa laga goynaa iyo w tacwiidi in laga bedel qaato bitaa in looga bedel qaato fi اlaakhiri naxwu zakaa taskiyatan warabaa tarbiyatan qawaa taqwiyatan wasalaa tasliyatan wasalaa salaatan masdarkeedii ma ah fiiri markaan hal mid un baan kuu celaynaa zaka waa facala laakinahaa muctalat laami alifaa u dambeey aw ya ka timid asalkeedii ayib zakaa markay noqotay waxay ahayd haddii qiyaasta midka saxiix kale ay lamid noqon leed taskiyan inay ku timaaday ahayd markaasaa ah waxaa la yidhi yayna ku imaanine labadayo oo ugu dambay lahayd mid hala gooyo oo waxaa layihi taskiyatan fiiri markaa ficilka ya joogta yadii dheeraadka ah tacliimti lagu kordhiyey a ka maqan warabbaa tarbiyatana waa la mid wa waxaa shaad noqday majiiu saxiixi calaa tafcilatin saxiixi oo tafciil laga rabay inuu tafcila ku yimaado kii muctalka uu la mid noqdo shaaduu ku yahay liannahu waxaa la rabaa inuu muctalkana tafcila ku yimaado saxiixana tafciil uu ku yimaado hadduu isdhaafsadaan mid kasta meeshiisuu shaad ku yahay naxwi jaraba tajribatan wadakara tadkiiratan wabasara tabsiratan wakamala takmilatan wafaraqa tafriqatan ilaa aakhirih hallee ka soo qaada jaraba waa ficil oo rubaaci ah oo masiid ah oo calaa wasni facalana ah waxaa la rabay markaan jaraba tajriiban sidii calama tacliiman oo ugu yimaado asoo saxiixa yaa wasankii facala oo muctalilaan bilyaa ahay uu lamid noqdo tafcila ku yimiday shaad bay ku tahay fii hada albaab kuwa kalena waa lamid kamala takmilo faraqa kamaa shada soo u shaad noqday majiiu muctalilaami laamka midka ka jiran calaa tafciil inuu ku yimaado ayadna waa ku yarta midkii oo facalo ahay oo muctalaan bilyaai ahay oo la rabay tafciila inay ku timaaday yaa wuxuu ku yimid tafciil oo midkii saxiixa ahay kaas asigana shaaduu ku yahay naxwu qowli shaaciri ama wa minhu qowlu shaaciri dheh ayb baatat tunazii dalwahaa tanziya kamaa tunazii shahlatun sabiya baatad waxay ahaatay tunazii tii rogrogayso dalwaha tanziyan kamaa tunazii shahlatun sabiya gabar yar oo hadda oo curud ah si canugeeda ugu cayaarto yay aydana macnaha waxaa weyaan ay wadaanta ay gudgedinaysaa hal cibaara can dacfiha macnaha si fiican uma soo bixi karta marka way la galaan galanaysa marka wa qiyaasu meeshuu tanziyan ka yidhi waxay ahayd tanziyatan inuu yidhah calaa wasni tafcila lianna tanazaa baada tanazaa bay asalkeeda iyadoo ficil oo facala oo muctalaan bilyaa ayib markaasuu wuxuu ri walaslu fii mahmuuzi laami midka laamtiisa hamsa kaga jirto min hada alficli facala oo laamta hamsa kaga jirto asalkii waxaa weyaan an yucaamala mucaamalata saxiixi in lagula dhaqmo walaakinahu maca kownihi qiyaasan ou yahay qaliilun waa yar yaryahay xataa qiila si loo yiri lam yarid minhu sooma ma aroorin ilaa nabaa tanbii'an mooye hadduu ficilkii facalo yahay oo laamta meeshii muctalka ahaan jiray ee hamse kaga jirto hamsada min xuruufi saxiixay kamid tahay xuruufi sixay kamid tahay wa in kaanat tashtashaarak maxa xuruufi اlcila fi kathiiri min alumuur laakinaha ficilka ay ku jirto mucta lama dhahay hadda haddii la yidhaahdo nabaa waa facala waa ficil oo waxaan leenahay saxiix ah laakiin saalib ma aho mahmuus waay marka inuu ku yimaado nabaa waxaa laga rabay maadaama saxiix u yahay inuu tanbiian ku yimaado sidii callama tacliiman karama takriiman kalama takliiman oo kale laakiin asigoo saas ee kuma badno bal اlأkharu mucaamalatuhu midka mahmuuska in lagula dhaqmaa badan mucaamalata muctalilaami laamtiisa midkay jiran tahay naxu bara'a tabri'atan tabri'atan ayib marka hadda fiiri bara'a tabrian a laga rabay kuma imaanine hamsadii ayadoo wadatay xarfu cilo midkay ku jirto ay lamid noqotay wajaza'a tajzi'ata walqiyaasu tabrii'an wa tajzii'an ay ahayd faa'ida wa jaaءat bacdu masaadiri facala facala masaadirta qaarkeed waxay ku yimideen calaa ficaalin oon hadda ku dhex jirno facala tafciila u qiyaas ah haday saxiix tahay hadday jiran tahayna tafciila u qiyaas ah waqad yaxdulu atabaadulu bayna asaxiix laakiin facala mar waxaa laga yaaba calaa ficaal inuu ku timaado samaacan naxw kadaba kidaaban ah. hadda fiiri kadaba takdiiban wاlqiyaasu takdiiban weeyaan laakiin waa shaad oo fasiixa ah wakadabuu biaayaatina kidaaban quraankii wuu kuso quraanka yuujadu fiihi shaad alfasiix walaa yuujad fiihi alqabiix abada kamaa sumica majiiu masdarihaa ayda calaa tafcaal a lagu maqlay waxa weeyaan shaad waay naxw radada tardaadan wa karara takraaran yaa la maqlay wa tawafa tadwaafan wa sayara tasyaaran macnaha qiyaas uma ah ayb radada waxaa laga rabay tardiidan wa karara takriiran wa tawafa tawiifan qiyaaska saasuu ahay lanna waa ficil facaala oo kuligiis wa saxiix ah sidii calama tacliima loo yidhah laga rabay qaala bnu maalikin fii laamiyatihi waqad yujaau bitafcaali lifacala fi takhiiri ficlin ka tasyaarin waqad jucila waqad jucila tan waxaa wey beyd kale raacsanta wuxuu iri waqad yujaau lala yimaado laga arkaa lifacala ficilkaas facala bitafacaalin loola yimaado masdar looga dhigo iyadoo looga gol leeyahay fi takhiiri ficlin ficilkii oo la ka tasyaarin marka tطwaaf hadii la yihahdo kathiiru طawaaf takraar hadii la yihahdo kathiiru الrujuuc wahaakada alkhaamisu midka shanaad waxa weeyaan qiyaasu masdari afcala hadda marka rubaacigu u fiirso rubaaci qiyaaskiisa ahayd faclala iyo faacala iyo facala iyo afcala rubaaciga wa usaantiisa intaas waa ayib marka facala faclala aan dhaha faclala iyo facala iyo faacala iyo afcala marka qiyaasu masdari afcala ficilka hadduu rubaaci yahay oo hamsadana awalka ziyaada ka wato asadkii thulaasi yahay huwa alifcaalu wa naxwu akrama ikraama waaxsana ixsaana wakhraja ikhraajan wa adkhala idkhaala ilaa aakhirih marka ficil kasta oo afcala ku yimaado qiyaaska masderka laga rabo ikraam weeyaan ifcaal waa hada ida kaana saxiixa alcayni wa ama in kaana muctal cayni fayajiu masdaruhu calaa qiyaasi masdarihi saxiix hadduu caynta ka jiran yahay markuu saxiixayuu la masdar yahay laakiin muxuu kaga duwan yahay naxwu acaana icaanatan wa asluhu icwaanan fiili acaana asalkeeda acwana buu ahay afcala marka acwana markii la yidhaahdo waawda xarakadeedii baa waxaa loo qaaday caynti alif waawdan alifaa loo bedelay acaanay iska noqotay masdarkiina icwaan buu ahay hadda fiiri icwaan markuu noqdo waawdii xarakadii saarneedoo fatxada ahayd yaa waxaa looga qaada cayntaa la saaraya liannahu xaraf saxiix xaraf muctalay kala yihin hadday kor dhiganto waawda alif ay isu bedelay aliftii iyo aliftii kaloo ka dambeysay waawdii alif isku dabadeshay iyo alif kaloo meys iltiqaa u saakinina dhacay hal alifaa labadii la gooy hal huwa midkii masdarka u watay miya mase waxa weeyaan midkii oo caynta ku jiranay waay midkaa un la gooy waxay noqotay markaas icaanan icaanan markay noqotay yaa ta loo soo badel qaatay icaanatan fa caynu fi masdari iltiqaa'i saakinayn wa cuwida canha taau taaniid fasaara icaanatan ayb qaala abu xayaan wuxuu iri waqad shadad min afcala waxaa ka shaad noqotay waxaa waa yaryihiin alqubulu wاduburu wاlfuxshu wاlyusru wاlfakru wnabaatu wcaطaaء wafutya watuqya wataqwى waطaaca intaasoo masaadir waxay ka noqotay shaad ka baxay afcala waay wa kuluhaa min ambata fiiri hadirtaan meeshii nabaad ahayd ambata ambata marka maxaa laga rabay alimbaat a qiyaas u noqo lahay wa aftaa meeshii futyaa ahayd aftaa waa rubaaci waxaa laga rabay iftaaan markaasay futyaa ku timid wa acطaa meeshii caطaa aan iri icطaa ay ahayd wa atqaa itqaa'an ay ahayd markaasay tuqya ku timid ama taqwa wa afxasha waxay ifxaashan laga rabay masdarkeeda markaasay fuxshi ku timid wa aysara waxaa la rabay inay ku timaada iisaaran wa hada sacbu jiddan wa adbara min idbaaran a laga rabay markaas dubur ku timid wa aqbala iqbaalan a laga rabay qubul ay ku timid intaas wuxuu ku daray abu xayaan waa saaxib atafsiir masdar اlmarati wاlhay-a kii uu noogu dambeeyey weeyaan yusaaqu lidalaalati calى اlmarati min alficli اthulaathi masdaru calى wasni faclati bifatxin wa sukuunin haddaad rabtid masdar yaduluka calى almara alwaaxida bilafdihi thulaathi hadduu ka yimaado calaa wasni faclaad ku keenaysa markaasuu iri yusaaqu waa la dhalaaliyaa lidalaalati cala almara hal mar in lagu tusiyo من الفعل اthulaaثi masdar baa laga dhalaalya masdarku calىa wasni faclatin ah bifatxin fada la kordhigo iyo wa sukuunin cayntan lala reebo ka jalasa waa fadhiistay jalsatan hal fadhi wa akala waa cunay aklatan saasaad leedahay wa daraba darbatan wa nadara nadratan wa haakada ta'daas hadduu masdarka wato wuquucu shayi min alfaacili maratan waaxiday ku tusinaysaa wa kaana binaau masdarihi اlasli bita haddii ficilka masdarka ou lahay hadday baa ta hore ugu sii jirtay fayudalu waa la tusiya cala almarati masdarka marade bilwasfi naxwaka raxima raxmatan waasica fiiri markaan raxima raxmatan haddii la yidhaahdo mushkilada raximadan masdarkeeda raxmoba ah oo laakiin qiyaas ma aha tada in wa facila faclatan inay ku tiyaaqima laakin shaaday ugu timid marka masderay u tahay haddii la rabo in markaan e, masdaru mara laga dhigo marka wasfiyaa lagu daraa haddaad waaxid ka rabtidna raxmatan waaxida dheh haddaad ka badin rabtidna raxmatan waasica dheh ayib wa yusaaqu waa la dhalaaliyaa min alficli اthulaathi lidalaalati cala alhayati masdarunaa laga dhalaaliya calaa wasni ficlatin ah bikasrin wa sukuunin ka jalasa waa fadhiistay jilsatan hay-a u fadhi jilsa waxaa weeyaan yani xaala gaar a buu fadhiistay ayaa lagala jeedaa walidaalika fi اlxadiiثi faidaa qataltum haddaad dilaysaan fa axsinuu alqitlata hay-ada aad wax ku dilaysiin amaya fa axsinuu wanaajiya alqitlata hay-ada aad wax ku dilaysiin yani sifada aad wax ku dilaysiin wanaajiya waidaa dabaxtum faaxsinuu dibxata weeyaan marka waati ibnu maalik wafaclatu limaratin ka jalsa wa ficlatu lihay-atin ka jilsa ou khulaasada ku yiri waabaad kanaaba qaala ibnu maalik sida noo imaan doonto waidaa kaana taau fii masdarihi اlasli dula cala alhayati bilwasfi haddii awal waxaan soo sheegnay haddii masderka e, ficilka uu leeyahay tada hore ugu jirtay oo la doono in mara laga keeno waa la sifaynaya haddii ficilkan hay-ada ku tusinaya hadday ta hore ugu jirtay asigana wasfiyaa loogu daraya ka nashada daalata you haybaariyey baadidi nishdatan haybaarin cadiimatan marka nishdatan keligeed haddii lagu gaabiyo hay-a ma tusinaysa leesh maxaa lagu leeyahy masdarkan nashada masdarkiisaaba nishda ah oo taada hore u watay marka laa yumkin an tadula اkalima marata cala اmasdar اlmaxd wa marata cala اlhay-a ma dhici karto marka mida ta'da wata keligeed nishdatan waa masdar haddii cadiima ama sagiira lagu darana hay-a waay qaala bnu malik fi lafiya wafaclat limaratin ka jalsa waficlat lhadikajwa soo sheeg wayusaaqu waa la dhalaaliyaa masdaru lmarati marada masdarkeeda min gayri thulaathi ficilka hadduusan thulaathi ahayn waxaa laga keenaa oo laga dhalaaliyaa biziyaadati taai calaa masdarihi masdarkoo ta lagu daro kandilaaqatin oo kale wa hadaa tiraha inalaqa waa tegay inilaaqan tegid ta ma hadaa tiraa inalaqa inilaaqatan hadaa tiraadana hal tegid ay noqonaysaa oo masdaru mara ah marka ficilka haduu ghayru thulaathi yahay masdarulmarada iyo keyrkiisa waxaa lagu kala bixinaa masdarka haduusan ta wadanin waa masdar asal ah haduu ta wadan masdarulmara weeyaan walaa yubnaa min ghayri thulaathi masdaru lilhay-a haddii ficilka uusan thulaathi ahayn masdar oo masdarulhey-a lagama keeno walidaalika laa naxtaaj uma baahnin in lilataa lagu daraya wa shada waxaa shaad noqday khimratun wa niqyatun wa cimatun ayaa shaad noqotay khimratun yani mad hay-adii madaxa loo asturanay iyo wa niqya hay-ada wa niq wa niqba miya iyo wa cima hay-ada uu cimaamad u saaranay oo laga keenay min ikhtamarat ilmar'atu naagtii baa yaa khimaar ama hagoogatay wantaqabat waa indha kuulato indhihii bay macnaha waxaa wa wejigay dadata indhahay soo bandhaysay intiqaabka kaas watacamama arajulu cimatan alaleeyahy wakhtamarat ilmar'atu khimratan wantaqabat ilmar'atu niqbatan saasay ay noqonaysaa yacni waa hay-ada ay u xeratay madaxa yaa lagala jeeda qaala bnu malik fi alfiyatihi fi gayri di thalaathi bitalmara washada fiihi hay-atun kalkhimra ayib fii gayri di thalaathi midka aan ficilka aan thulaathiga ahayn almaratu minhu bitaa inay ahaatay wاlmaratu ay masdaru lmara fi gayri di thalaathi bitaain uu ahaaday bitaain wa shadad fiihi waxaa ku shaad noqotay hay-atun in hay-a laga keena gayru thulaathi kalkhimra oo kaleyaa yaa ka mid ah in ficil oo thulaathi ahayn in masdaru hay-a laga keeno waa yar tahay waxaa kamid ah bou leeyahy haba yaraatee waa dhacdo khimradiya kamid ah oo hay-a madaxa loo saartaa laleeyahy wa idaa kaanat hitaahu fii masdarihi ficilkan oo thulaathiga aan ahayn ee ta lagu daray liajli dalaalati cala almara haddii asalkiisi ta ku jirtay dula calayhi bilwasfi baa lagu tusiyaa naxw ka iqaamatin طawiila fiira adeertan aqaama masdarkan qiyaastiisii oo waxay ahayd may aqaama masdarkan iqwaaman uu ahay markii ciladii wixii galeen iqaaman uu noqday taa loogu bedelay iqaamatan marka asoo masdar ah oo h masdar lumara-aan ahan ta wataa haddii marka iqaamatan iyadoo ahayd oo masdar ahayd haddii masdarulmara laga doono waxay noqona wasfi in loogu daro o layihahd iqaamatan طawiila aw iqaamatan qaliila qaala ibnu malik fi laamiyatihi w maraة الmasdr اladي tulaasimhu bdikri waaxidaة tabduu liman caqla w maraة اmasdri masdarka oo masdaru marada ah aladii tulaasimhu taa taadi ay ku jirto masdarkii masdarulmara ahay hadday ta hore ugu jirtay waxay noqonaysaa bidikri waaxidatin waaxida lagu daraa tabduu liman caqla waa iska dhamaystirnay una muuqan doonta ninkii garanayo oo marka waxaan leeyahay aqaama iqaamatan waaxida tawiila sagiira waaxidadaas mithaal ahaan weeyaan laakiin ayadoo dhan mawada ah ayib faaida yusaaqu min alafdi waxaa laga dhalaaliyaa masdaru yuqaalu lahu almasdaru sinaaci masdar sinaaci ah dadka mutaakhiriinta aada u isticmaalo waa masaadir oo ayadaba dhan shiriira ah wa hwa an yuzaada calى lafdati yaa u nisba in lagu daro iyo wa taau taaniith masdarkii yaa u nisba lagu dara taau taaniith lidalaalati calaa wasfin fiihi masdariyadii iyo wasfiga isla tusinay kalxuriya wاlwaطaniya wاlinsaaniya wاlhamajiya wاlmadaniya fiiri masaadirtaas oo dhan waa masaadir oo oo aslu lficli maadada laga soo qaatay waa sax laakiin isticmaalkoodu fiiri alxuru alxuriya farqigaa u dhexe macnaa alxuriya waxa weeyaan sida hadda mustalax loo yimiday shay laa xuduuda lahu nin kasta wuxuu ku leeyahy ana xur xuriyati hiya ahamu shay waxaa waye xataa bacduhum yatataawal calaa sharci illahi wuxuu ku leeyahy xuriya waay wataniya waa taqaanaan maanta in diintii oo dhan wadankiiba laga hormariyba walinsaaniya walhamajiya waxawaye qofka markuu takhabutka iskaga dhex jiro waxba kala bixinayn madaniya waxaa weeyaan taqliidkii hore dhamaa lagula dagaalama naxnu nuriidu dowla madaniya haddaad maqashid waxaa weyaan dowla laa marjiciyata lah laa fi kitaab illah walaa fi sunati rasuulih yani waxaa weyaan dadka oo dadka la jaan qaadi karo marka alfaadan oo kale waxay u baahan tahay in la yihahdo xoriyada waa sax sharciga islaamka uu ilaalinaya qofka khusuusiyaada uu leeyahay laakiin adi maxaa ula jeedaa xuriyatuga ilaa ayna tantahi wa ayna tabda hal macna alxuriya an almarأata tazni wa ana alinsaan yashrabu alkhamra wayaquul ana lii xuriya hal hada صaxiix la wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi wa صaxbihi ajmaciin